alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wala alihi wasaxbihi wasalam waxaynu ku jiray alsalam walqardi walrahn وعن علي رضي الله عنه قال قال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم كل qرض جرa منفعة فhuوa ربا kulu qardi faa'iide kasta kulu qardin amaah kasta ama kula dayn oo jara soo jida manfacatan faaida fahuwa riban ribo weyi ay jara manfacatan lilmuqridi wey muqridki kii wax amaahiyey uu faa'iido kaga helaayo ribay noqonaysa wa isnaaduhu saaqidun isnaadkiisu waa mid dhacay oo aan la tirsanayn weyi walahu shaahidu daciifu shaahidkaasna daciif noqday can fudaal bin cubayd cind وآkخر موقوفا عبد الله بن السلام عند البخاري marka xadiiskani wuxuu tilmaamayaa deynka faa'iidada soo jieda inuu ribo noqonayo waayo deynku wuxuu ku salaysay asalkiisa ixsaan ixsaankuna waa istixbaab haddii qofku aanu deynkiis ka bixin karayninna waa la sugayaa oo ilaahay wa in kaana duu cusrati fanadirat ilaa maysra xadiiska culimadu waxay u badan yihiin culimada badankooda ay tilmaameen saa uu sheekh maxajar tilmaamayo inuu xadiis daciifayay waliba daciif jiddan inuu aada u taag daranyay haddana waxaa la isku waafaqay oo culimadu isku waafaqeen ilaa saxaabadii in badan hadalladoodii laga hayo mawquuf fara badan laga hayo saxaabada sida cabdillahi bin salaama uu sheegayo waxaa la ysku waafaqay inuu xadiiskani ansaxay oo macnihiisu saxya marka lam yasix xadiisan marfuucan walakinahu saxa mawquufa wa qaacidatan xadiis ahaan mawquuf ahaan waa saxay macnihiisu waa sax weeye marka saxaabadiina way dabaqeen waxaana dee xadiisku uu radinayaa wixii ay samayn jireen qoladii shaahiligu oo ah inay isticmaali jireen riba annasiia oo qofka markay amaahiyaan in lacagta ay amaahiyeen dheeraada kusoo dari jiray amba markaa haddii aanu dheeraad marka hore kusoo ku odhanin oo muddadii uu iska bixin kari waayo muddada ay u kordhiyaan dabeedna oo ay kordhin jireen macnaha sidaa horta xadiiska qodobkaasi waa ka tooska usoo gudagelaya waxaa kaloo soo gudagelaya wax kasta oo faaiida tusaale ahaan hadduu idhaahdo waan ku amaahinayaa lacagtaasaan ku amaahinayaa laakiin gurigaaga aan sii dego anigunahay intaa aan sii dego oo de aanay wax laisku bedeshaanay ahayn amba u idhaahdo hadiyadna ii soo raaci markaa taasi manfaay noqonaysa ilaa culimadu intooda badan in badan ay yidhaahdeen haddii qofkii aad deynka ku lahayd hadiyada aad ka aqbasho waa ribo hadiyadaas waayo dee waxa uu soo gudagelaya kullu qardin jara manfacatan fahurim qaarkoodna ay yidhahdeen me hadiyaddu de way ka madax bannaanta qowl dhexena uu odhanaayo ribo ribuu noqonaya sidaas saxaabadiiba laga soo wariyey oo hadalkan u leeyay imika mtl cabdillahi ibnu salaam waxau ihi ida kaana laka calaa rajuli xaqu haddaad qof dayn ku leedahay oo faahda ilayka ximla tibnin aw ximla shaciirin aw ximla qatin fainahu riban hadduu kuu keeno midho awr lagu qaadi karaa ama shaciir waxay doona noqdeen oo aada ka aqbasho hadiyadu kuu keeno waa ribo ayuu yihi cbdillahi salaam saxaabigii weynaa ee caalimkii yahuudiga ahaa markiisa hore cabdillahi bnu salaam soo garanaysaan waxau ahaa culimadii yuhuudda dabeetna nabigu aleyh isalaatu wasalaam wuxuu markii uu magaalada madiine yimid wuxuu u doonay inuu tijaabiyo bal inuu nebigu yahay nebigii de lagu sii sheegay dabeetana waxaan ka maqlay bu uhi rasuulka aleyh isalaatu wasalaam markii koowaad ayuha annaas afshu salaam waadcimu acaam wasilu larxaam wasaluu bileyl wannaasu niyaam tadkhulu ljanata bisalaam facaraftu ana wajhahu laysa biwajhin kaadib waxaan gartay bu uhi inaan wejigiisu weji beenaalo ahayn waay rasuulka maxaa dakli ugu jira qofka beenta sheegaya wuxuu de ka sheekeeyaa inta badan wax isaga dee faa'iida iyo dani ay ugu jirto ayuu dee sheegaa beenaluhu laakiin dadow salaamta faafiya qaraabada xidhiiriya masaakiinta quudiya habeenkii tukada markay dadku hurdaan jannada nabadgelyaad ku geli doontaan dabeedna uu kasii hortagayo wuxuu ogaa qowmkiisa nimanka yuhuudda la hahdaa inay niman been abuurad badan yihiin oo xasad badan dabeedna wuxuu hi rasuul allah waxaad ku tidhahdaa nimankaa yahuudda ah cabdillahi ibnu salaam dhexdiina sidee buu ku yihi markaasay yidhaahdeen waa khayrunaa wa bnu khayrina wa caalimuna saas yeeshe way dee ammaaneen waa kii noogu khayrka badnaa kii noogu khayrka badnaa baa kadibna ka warrama hadduu islaamo buu ku yihi nabigu alayh isalaatu wasalaam markaasi ilah suurtagal maaha inuu islaamo wuxuu ninkii wanaagsanaaba weeyaan bay nacmaysa inaan iyagu nebi maxamed alah slat slam leyi nebigii maaha dabeetana halkan u ka halkii bay uga bilaabeen marka kii noogu sharka badnaa kii noogu caynkaa <laughs> laakiin wuu kasii tabaystay oo dee afeef horuu kasii dhigtay afeef hore ayuu kasii dhigtay cabdullahi bnu islaam dadka jannada loogu bishaareeyey buu kamid yahay nebigu alay slat slam uu jannada ugu bishaareeyey isaga iyo saxaabada lamidkaa islaamay sida nishaashi oo kale ayay ka warramayeen aladiina aataynaahum alkitaaba min qablihi hum bihi yuuminuun y taasi waa cbdillah bin markaa kulu qardin jara manfacatan fahuwa riban xadiiskani qaacidadaasi meel badan bay ka shaqeynaysaa hadiyadii markaa qofki hadduu hadiyad hadduu hadiyaddaa uu shardiyo iyo haddaanu shardiyin qowlka dhexe markaa wuxuu odhanaya haddii curfi ay iska tahay curfi waxaa jira wax curfi oo waxaa iska macruufa dadku inay hadiyad isku keenaan waqtiyada qaarkood oo kale markaa qofkiibaa hadiyad u keenay saaxiibkii deynka deynka ku lahaa ujeeddada keenay may ahayn dee deynkaa iyo wax lamid ah lakin waa wax iska curfiyo socda taasaa culimada qaarkood ay kasoo reebay waayo waa haddaba sababta markaa loo diidan yahay qolooyinkan imika tusaale ahaan iyagu idhaahdaa alaab baan baabuur baan ku amaahinaya soo eega baabuurkii kasoo eega suuqa macradka markaad ka soo eegato anaa kasoo iibsanaya dabeetana anaa la wareegaya gurigaygaan hordhigayaa amba m bangigaan hordhigayaa kadibna adigu hadhow heshiis la gal taa culimo badan baa dee waana ta imika qaar badan dhulkeena ba lagaga macaamila laakiin culimada diiday xagga laga eega waxaa ka mid a ah markaad ka eegto qofkani dayn buu qofkan amaahiyey soo maaha marka si loo eego marka horta isaga wuxuu ka dhigaya de inuu wax ka iibiyey laakiin marka dhinaca kale laga eego bangigani daynunbuu ka faa'iidaya soo ma bangigan meesha furtay ee baabuurka qofka usoo iibinaya amba kan kale usoo iibinaya wuxuu ka faaidaya isagu deynkii laakiin si farsamaysan buu deynkii uga faaidaya markaa deynkaasi mar hadduu manfaco usoo jiidayo dee arrintaasi khatarteeda ay de yeelanaysa xadiiskan almuhim waa qaacido dhan kullu qardin jara nafcan waa deyn kasta iyo amaah kasta oo manfaco qofka usoo jiida qofkii wax amaahiyey waa ribo ilaan marka horeba ribadu dayinkun bay ahaydoo qofkii waktigan uu amaahinaya awgeed amba amaahdu u amaahinayo amba waktigu u kordhinayunbuu dee manfaco dheeraada kaga sii helay oo lahaa xaggii waktiga maadaama kasii durkayo ana waa ina faaida ka helaan asalkana waxa daynku wuxuu ku salaysan yahay alistixbaab bale axaadiista qaarkood waxay tilmaamaysaa haddii sadaqada toban ajar laga helayo daynkana sideed iyo toban laga helaya saan axsinu in allaha yuxibu almuxsiniin baabu tasliifi wاlxajri wuxuu baabu yahay atafliis caydhowga qofku uu caydhoobo iyo iyo in laga hakiyo laga joojiyo xoolihiisi inuu ku tasarufo atafliis muflis xadiiskii wayna garana atadruuna man lmuflis nabigu alay slat slam saxabada ku yihi iflaas qofkii oo kacay qofka hebel uu iflaasay haddii la hahdo wuu kacay weeyaan oo qof dhaqaale haysan jiray marka hore marka mufliska waxa weeyaan atafliis mufliska waxa man cindahu maalun laa yafi bikuli ma caleyhi min dayn baa imika looga jeeda waa man cindahu maalun qofka maal haysta laa yafi aw laa yakfi aan ku filayn bikuli ma alayhi min daynin wixii lagu lahay o dhan oo dayna bikuli ma alayhi min daynin ayaa qofkii mufliska noqonaya xoolo waxbuu ka haystaaye laakiin daynka lagu leeyahay baa ka badan xoolihiisa man cindahu maalun laa yafi bikuli ma caleyhi min dayn luq ahaana waxa ay marka culimadu ku tilmaameen inuu yahay macnaha mid ku dhowaan markaa qofkiio tafliis waxa weyaan manc atasaruf fi mali xajr luqatan ereyga xajri waa almancu watadyiiq xijran maxjuuran alxajru isilaaxan waxaa looga jeedaa mancu linsaani min atasarufi fi maalihi mancu linsaan min atasarufi fii maalihi qofku dee maalkiisa xaq buu leeyay marka hore isagu inuu iibiyo inuu sadaqadaysto inuu inuu hibeeyo wax la mid a inuu isticmaalo laakiin xaalaadka qaarkood bay shareecadu tidhi maalkiisa ma isticmaali karo waa laga joojinaya xajir baa markaa la odhanaya waa manci watadyiq waa lagu cidhiidhiya waa mancu linsaani min atasarufi fii maali wa huwa nowcaan labada nooc markaa waxaa loo qeybiyey alxajru limaslaxati nafsihi limaslaxati اlgeyr alxajru limaslaxati algeyr limaslaxati اlgeyri iyo xajru limaslaxati اlmaxjuuri caleyh waa kii labaad xajru limaslaxati almaxjuuri caleyh waa qof loo diiday maalkiisi inuu ku tasarufo marka laba arrimood baa loogu ayaa loogu diidayaa liamreyn اثnain arrinta koobaad waxa weeye limaslaxati اlghayr oo cid kale sababtiisa oo waa tan tafliiskan qofkan deynka lagu leeyahay ee mufliska ah ee deynkiisa iyo xoolihiisu ay kala badin deynku uu badan yahay mar haddii deynkiis deynkii uu ka batay ayaa laga joojinaya maxaa looga joojinaya inuu gurigiisii iibiyo waata in badan aynu maxkamadaha ka maqalnay gurigaa waa la xayiray lama iibin karo lama hibeyn karo sifo kale waa xajriga lagu sheegayo in badan bay idaacadaha iyo meelahaad ka maqlaysaa maalin kasta maxkamadu way soo saareen waayo qofkan dee lagu leeyahay baa badan iyo xuquuqda kale lagu leeyahay marka waxaa looga joojiyey inuu ku tasarufo maslaxad cid kale oo ciddii deynka ku lahayda ta kalena waa maxay limaslaxati nafsihiyo waa ta qur-aanka aynu ku aragnay aayadda qur-aanka ah suurata anisa bilowgeeda ku jirta wlaa tu'tu sufahaaa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama warzuquuhum fiiha waksuuhum waqulu lahum qowla caruur sufahada waa dadka aan maalkooda maamulan karaynin caruurnimadaa ka mid a qof maskixiyan aan dhamaystirnayn baa ka mid a qof dee xoolihiisi hadduu doono balwad iyo wax kale ku isticmaalaya ka mid a markaa weliyul amrigiisii ciddii weligiisa ahayd baan leeyahay ka jooji maalkiisa hadda isagaa iskale maalkaa lakiin maxaa looga joojinayaa xoolihiisii maadaama aanu maskiyan aanu dham aanusan u maamuli karayn inuu tasarufkii xumaynayo waa in laga joojiyo laakiin de waa in wax laga siiyo oo warsuquuhum fiiha waksuuhum waquluu lahum qawla macruufa waa limasaxat inta badan markaa kutubtan fiqiga kan ku imanaya waa kaa limaslaxat alkheyr oo tafliiskan iyo xasrigan de waxbay wadaagayaanoo waa isla dhinac marka la eega shay keliya oo qofkii markuu muflis noqonaya waa goorma marka deynka lagu leeyay uu ka badan yahy wuxuu haysto goorta laga xajrinayana waa isla waktigaa laftigeeda waa isla waktigaas وعن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي هريرة رضي الله عنه قال wuxu uhi samictu waan maqlay rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم oo yqul leh وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه qاala wuxu uhi samictu waan maqlay rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم yquul isagoo leh man adraka qofka soo gaadha maala maalahu maalkiisii bicaynihi cayntiisii kusoo gaadha isaga laftigiisii maalka laftigiisii cinda rajulin qof agtiina kusoo gaadha qofkaasoo qad afla sacaydhoobay hee qofkaa markaa soo gaadhay fa huwa axaqu isaga uga mudan bihi ay bi maalihi maalkiisa min gayrihi ciddii kale isagaa uga mudan mutafaqun caleyh wrawaahu abu dawud wamaliku abu dawud iyo malik soo wariyey min riwaayati abi bakr bin cabdiraxmaan mursalan abi bakr bin cabdiraman taabici bilaf ayuma rajulin qofkii kasta ee baaca iibiye mataacan alaab oo fa aflasa dabeeto uu caydhoobo alladii kii ibtaacahu iibsaday maalkaa iibsaday uu caydhoobo walam yaqbid oo aanu gacanta ku dhigin aanu qabanin alladii kii baacahu iibiyey min thamanihi lacagtiisii shayan waxba aanu gacanta kaga dhigin fawajada dabeete hela mataacahu alaabtiisii bicaynihi iyada laftigeedii fa huwa kaasi axaqu bihi isagaa u mudan wain maata hadduu dhinto almushtari ibsadihi fa saaxibu lmataaci qofka alaabta li uswat lguramaa gashiilayaasha ama kuwa deynka leh ayuu la mid yahay uswa waa la mid alguramaa kuwii deynka lahaa la mid yahay oo kama xigo wawasalahu lbayhaqiyu xadiisku mursal weeyi markaa wawasalahu wuu xidhiiriyey oo mawsuul buu ka dhigay albayhaqiyu wadacafahu waanu daciifiyey markaa uu xidhiiriyey tabacan isagoo ku raacaya liabi daawuud abu daawud isagoo ku raacaya wa rawaahu abu daawuud wa bnu maaja abu daawud iyo ibnu maajana soo wariyeen min riwaayati cumar bn khalda bini khalda qala wuxu uhi ataynaa waanu nimi abu abu hureyra anu nimid fi saaxibin lana baan ugu nimi saaxiib aanu leenahay qof qaraabadayada ah oo qad aflasa caydhoobay fa qaala markaa wuxuu yihi abu eh, hureyre wuxuu yihi la aqdiyanna la wallah allaan ku dhaartee aqdiyanna xukume oo xukume fiikum dhexdiinna biqadaa'i rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam xukunkii rasuulkan ku xukumi doonaa man aflasa qofka caydhooba aw maanta amba dhinta oo fawajada rajulu qof uu helo mataacahu alaabtiisii bicaynhiyada lafteedii fahuwa axaqu bihi isagaa u mudan wasaxaxu alxaakimu wadacafa abu daawuud hadihi ziyada fii dikri lmowt aw maata taas buu markaa siyaadahaas daciifi xadiiskani marka lasoo ururiyo waa dhammaan waa xadiis saxiixa waxaanu tilmaamayaa qofkii iflaasku ku yimid ee ay kala badnaayeen markastaba deynka lagu leeyahay iyo iyo wuxuu hayaa hadduu tusaale ahaan toban nin baabuur ka soo iibsaday toban nin oo kala duwan buu toban baabuur ka soo iibsaday sagaal baabuur ayaa baaba-ay oo burburay oo khasaaray hal baabuur baa ayaa jooga tobankii nin ba halkan soo istaagay baabuurka ayaa leh xadiisku siduu sheegayo ya ninkii marka hore iska lahaa ayaa inbaa baabuur ka qaadanaya kuwa kale waxba kuma yeelanayaan waay rasulku muxu uri ala sla slam man adraka maalahu bicaynihi markaa bicaynihidaas waxaa ku baxaya culimada qaarkood baa yhi hadii siyaado iyo wax lagu sameeyo tusaale ahaan wax laga bedbedelay hadduu baabuurkii de buurigii ka bedelay kasoo qaad hadduu wax kale ku sameeyey dee wixii aada uga bedbedelaya markaa bicaynihi maaha kuwa kaloo lamid laakiin shuruud baa ku xidhan maalkaa markuu sidiisa kusoo gaadhayo waa inaanu lacagtii marka hore wax ka qaadanin haddii haba yaraate ee lacagtii uu deynka tusaale ahaan yidhi boqol kiiba labaatan iga sii hay oo boqolkiiba labaatan uu ka sii hayay oo dabeetana uu caydhoobo baabuurkiisa laftigiisana halkii u yaallo xaquma laha kuwaa kalun buu la waa la wada qiimayn doona wa la wada qaybsanaya oo de xadiiska inta daba cadaynayso wain maata almushtari fa saaxibu lmataaci uswat alqurama alqurama waa jamcu gariib waa dadkii deynka lahaa weyaan waxaa kaloo ku jira shardiga haddii matalan uu dhinto qofkii daynka lagu lahaa hadduu dhinto markaana dadka kaluu la mid noqonaya uswatul quramada markaa waxa weeye dee intaasay wada qeybsanayaan wey amba hadday wax wada waayaan iyo hadday wax wada helayaan iyo wax lamid ah waay qofka haddaba daynka lagu leeyahy sida ay culamadu sheegeen raximahum llahu jamiican ilaa afar xaaladood buu yeelanaya in deynkiisu an yakuna maaluhu akara min dayni an yakuna maaluhu akhara min dayni in maalkiisu uu ka badan yahay deynkiisa marka kaa xajri lagu samayn maayo kaa xajri lagu sameyn maayo ilan maalkiisii baa ka badan be waa laga doonaya maalkii keen baa leeyahy hadduu warwareejinayana xadiis baa niman in arki doona iyo an yakuuna daynuhu akhara an yakuuna daynuhu akhara min maali markaana maxaa lagu sameynayaa h xajir baa lagu sameynaya way an laa yakuna cindahu maalun inaanu maalba haynba dayna waa lagu leeyay lakin shilinba ma hayo ka afraadna waa maxay aye bal ka afraad sheega markaad maskaxdiina yaro qiyaasaan ya inay islegiin halkaas ka soo baxaysa an yakuuna daynuhu wa maaluhu mutasaawiyeyn marka hal mar un baa la xajinaya isku soo ururiya saddexdaa waa goorma waa marka dayntii ay ka badan tahay hadday siman yihiinna waa laga doonaya wax la iska soo bixi haduu maalkiisu badan yahayna waa laga doonaya haddaan waxba haynina haye ka jawaaba taana ya haye ha waa laga sugaya waxaa waajiba wain kaana du cusrati fanadirat ilaa maysra muxuu dee laga xajsinba waxba mamahayaba wax laga joojiyaaba ma samictu rasuul lahi sal lah ala rasulka maql yqulu laman adraka qofka soo gaaro maalahu maalkiisi bicaynihi marka waliba axaadiis xajigu way noo soo socdaan bicaynihi xadiiskan wuxuu ka warramaya qofka siday u kala leeyihiin man adraka qofka soo gaadha maalahu maalkiisii waa maalkiisii uu dee qofka amaahiyey weyaan bicaynihi maalka laftigiisii soo gaadho waa taakiid cinda rajulin qof agtii kusoo gaadh qadaflasa kacay waa caydhoobay fa huwa kii soo gaadhay axaqu bihi isagaa uga mudan bihi maalkiisa min eyri cidda kale ee deyn kale isagaa uga mudan waayo dee sifadii waxba iskama bedelin warawahu abu daawud wamalik min riwaayati abi bakr bin cabdiraxmaan mursalan bilafdi ayuma rajulin qofkii kasta ee baac ragyo dumar soo gudgalayaane baace bi amaa taacan alaab oo fa aflasu caydhoobo alladii ibtaacahu kii maalkaa iibsaday walam yaqbid oo aanu gacanta ku dhigin alladii kii baacahu iibiyey min amani lacagtiisa sheewa fawajada dabata helo mataaca alaabtiisa bicaynihi iyada laftigeedii fahuwa xaqu bihi isaga u mudan marka halkaa maxaa soo kordhay xadiiskii hore mutafaqun aleyga muxuu kuso kordhiyay intan mursalka ahy walam yaqbid aladii bacahu min amani shay inaan lacagta waxna ka qaban fahuwa xaqu bihi wain maata almushtari fasaaxib mataaci uswat hadduu dhinto kii wax iibsadee caydhoobi dhintay markaa xuquuq kalea ku tacaluqaysaba xuquuq kale ayaa ku tacaluqaysaoo dee qofka horta in laga diyaargareeyo deynkii laga bixiy way jir deynka la wareysiinaya laakiin dadku kala mid yihi wain maanta hadduu intaan mushtari fa saaxibulmataaci qofkii alaabta lahaa baabuurka kii iska lahaa ee marka hore iska qaadanayay kaxaysanayay uswatu wuxuu la mid yahay alqurama deyn maxaan ku dhahdaa af somaali ku sheega dadka deynka leh hal kelmada ku sheega bar <laughs> ama hiyayaasha deynlayaasha bal kubadda in la fahmo baa muhiima wawasalahu lbayhaqiyu wadacafahu tabican liabi daawuud halkaa tabican markuu sheekhu yihi liabi daawuud ibn cuthaymiin raximah llah sheekh aada inta badan fawaaidda usoo saari jiray wuxuu leeyahy waxaa laga qaadanaya cudurnimadaas in loo cudur daaro iminka bayhaqi uu daciifiyey lakin yuu ku raacay abi dawud oo dee sheekha ka horeeyey muxadiska weyna warawa abu dawud ibn maaja min riwaayati cumar bn khalda qaal wuxu atayna waa nin abu hurayrat fii saaxibin lana saaxiib aanu leenahay saaxiibku wuxuu noqon karaa mid ay saaxiib yihiin qaraabadoodu marar badan noqon karaa saas waa ereyga saaxiib waxa lagu idlaaqaa laba shay wax ka dhexeeyaan qofka cadowgiisa hadda maranaya qad aflasa kaasoo cayroobay faaqaala wuxu hi aqdiyana ku xukume ilah baan ku dhartay xukuma xukume fiikum biqadaa'i rasuuli illahi sala allahu alay mu odhan markaa ra'yigayga weeye rasuulkiibuu u tiiriyey saasuu marfuuc ku man aflasa qofka caydhoobo aw maatarita fawajada yana rajulun mataacahu alaabtiisuu ka helo bicayni iyada laftigeedii fahuwa xaqu bihi isagaa u mudan shuruudda marka aynu sheegnay saddexdaa waxaa kaloo lagu soo kordhinaya anlaa yatacalaq bilmataaci xaqun min shufcatin aw rahnin inaan marka hore shufca iyo wax gaarla ku tacaluqin shufcadu waa wax la wada leeyahay oo kale wa can camr bn shariid can abihi radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alay sl rasulku wuxu layu lwaajidi layu alwaajidi ka helaya ka helaya xoolihii lagu lahaa inuu iska bixiyo warwareejintiisu xillu wuxuu xalaaleynayaa cirdahu cirdigiisa in wax laga sheego iyo cuquubatahu in la ciqaabo oo la tacsiiro rawahu abu dawud wanisaayi wcalaqahu lbukhaariyu wasaxabi ibn xibaan marka madlu lhaniyi ulmun buu nebigu alay sla sl xadiska la yihi qofka maalka haysta warwareejinta uu warwareejiye qofkii deynka kulahaa maxay noqonaysaa ulmi bay noqonaysa lan xoolii ka kaaysa eeg haddaanu qofkii haynin laa yukalif llahu nafsan ilaa wasacihi laakiin xoolihii uu hayaa iska bixin karaya berri soo noqo saan igu soo noqo mee toddobaadka dambe waan kusiin doona insha allah san hadduu saa u warwareejiyo waa ulmi layu waa almumaaala waa dheeraynta alwaajidi ka helaayo weyaan maxaa ku baxay almucdim ki aan waxba haynba taasi waxay keensanaysaa yuxilu cirdahu cirdigiisa wax laga sheego oo la ihahdo waar ninkaasi niyo daynka iskama bixiyo ninkaa hebel ihado ninkaa hebel w warwareejiyo dulmi bu igu haya ninkaasi xoolahayga iga haystaaye markaale iga soo qaada cirdigiisa wax laga sheegay marka intaa waa loo baniyey laa yuxib llahu ljahra bisuui min alqowli ilaa man ulm wa cuquubatahudha in la ciqaabo oo xaakimku u yeedhu idhaahdo xoolaha waan kaa xanibi kara waan kaa xanibaya matala marka hore may ahayn dee maalkiisusakan maalkiiba ka badan xajriga laguma lahayn marka hore laakiin isagu tacziir wax baa jirta tacziirtu waa maxay tacziirtu waa waxyaanay shareecadu xukun gaara aanay u goynin ijtihaad qofka xaakimkaa ah amba qaadiga isagoo ijtihaaday marka waxaa dhici karta inao laba bilood baan ku xidhaya iyo wax lamida ah tusaalahaan waan ku xidhaya ama saas ama waxaase kaa joojinaya shaqada lagaa eryayaa wax adigu dee lagu ciqaabi karo cuquubadiisa oo ku bixin karo qaala rasuulu lahi sala allahu alay sl rsulku wuxu layi lwaajidi helaha warwareejintiisu yuxilu wuxuu xalaaleynaya cirdahu cirdigiisa in wax laga sheegay iyo cuquubatu ciqaabkiisa marka waxa laga qaadanya cirdiga qofka siduu adagya marka hore aani banaan in lagu xalaashado si yaroo dhib yar hadduu faqiir laakin yahay waa fanadiratun ilaa maysara xadiiskuna markaa waa xasan ama waa saxiix وعن أبي سعيد الkdري رضي الله عنه qال وxu uhi uصiiba rajulu nin baa la haleelay fي cahdi rasuuli الlahi salى الlaه عليه وasلم nin baa wax ku dhaceen wey usiiba rajulu nin baa lagu laga baab laga baabi'iyey fi cahdi rasuuli lahi sal l sl fii himaari midho ibtaacaha u iibsaday fakaura daynuhu daynkiisiibaa farabatay fa faaflasa markaasuu sidaa ku cayloobay muflis buu noqday faqaala rasuulu sala allahu ala sl rasulku wuxu uhi tasadaquu caleyhi ku sadaqadaysta fatasadaqa annaasu caleyhi dadkiibaa ku sadaqadaysta ninkii wax siiyey walam yabluq ma gaadhin daalika arinkaasi maalkaa lagu sadaqalaystay min wafaai daynihi daynkiisa dhamayskiisa iyo bixintiisa ma gaadhin weli waxbaa kusoo hahay faqaala rasuulu lahi sala allahu alay sl rasulku wuxu kuwii deynka ku wuxuu ku yidhi khuduu qaata maa wajadtum wixii aada hesheen intaasun qaata walaysa lakum ma lihidin ilaa daalika kaasuun mooyaane rawaahu muslimin intaas hadday kulehdi ninki mar haddaan wax kala haynin dee iska qaata intaasu xadiiskana markaa uu de cad yahay mawduucu ka ka waxaa laga qaadanaya in la caawiyo oo sadaqadu ay xalaal u tahay dadkii daynka dadkii sadaqada la siinaya sekada la siinayay maxaa ka mid ahaa walghaarimiin soo maha de waa qofkaa daynka ama naftiisa ha u daymoobo ama limaslaxati lgeyr cid kale sida xadiisnama baynu ku arki doonaa u daymo dadka sekada la siinayo kamid yahy sadaqada caadigana dadka u mudan buu kamid oo qofka deynka lagu leeyay waxaa kaloo laga qaadanaya xuquuqda dadka in la ilaalinayo maalku uu yahay haddaba macnaheedu ma xadiiska khuduu maa wajadtum laysa lakum ila dalik intaa mooye wax kale ma lihidin qofka ama saasuu deynkii xaqiisa kaga dhacaya maya ee dee imika ma lihidin wax kale inaad ka qaadataan ninkaas hadhow marku hadduu helo deynka dee marka waxyaalabu iska bixinaya waa fanadiro tilmaamaysa wixii kale lakin imika intaasaad xaqu leyn qaato usiiba rajulu nin laga haleelay fii cahdi rasuuli lahi sala la ala slam waqtigii rasuulka fii himaarin ibtaacahu iibsaday baa wax kaga dhaceen fakahura deynu deynkiisa batay faaflasu wuu caydoobay oo uu kacay faqaala rasuulu lahi sala allahu alayh waslam rasulku wuxu uhi tasadaquu caleyh ku sadqaliis fatasadaqa way ku sadqaysaan annaasu caleyh walam ma gaadhin dalika ay dalika aladii tusadqa caleyhi kaa lagu sadqaraystay wafaaa deynihi deynkiisa dhamaystirkiisa ma gaadhinoo faqala rasuulu lahi sala allahu alay sl rasulku wuxu ku yihi liqurabaayihi khuduu qaata maa wajadtum walaysa lakum ila dalika rawahu muslim an bni kacb bn malik can abihi radi allahu canhuma ana rasuula اlahi salى اllahu alay slm xajara rasuulku uu ka joojiyey calaa mucaadin mucaad maalahu maalkiisi uu ka joojiyey tasarufkiisa wa baacahu wuu iibiyey fii daynin dayn awgeed buu iibiyey kaana caleyhi daynkaasoo lagu lahaa rawaahu adaraqudniyu wasaxaxahu alxaakimu wa akhrajahu abu daawuud mursalan warujixa waa la rajaxay kaas keebaa la rajaxay mursalnimada inuu xadiisku yahay mursal marka xadiiskan isna xagga mursalnimadu baday baad mada wallahu aclam sida ay markaa leeyihin muxadisiintii laakiin macnaha u sheegaya waa saxo mucaad ibnu jabal waa saxaabi macruufa kacab isku reer bay ahayen oo waxay kasoo jeedeen khasraj marka kacab inankiisii oo cabdiraxmaan la odhan jiray weyaan ibni kacab ay cabdiraxmaan bin kacab binu malik kacab binu malik waa saxaabigii oo gabayaagii buu haragga gabi jiray waana saxaabigii ku soo arooray ay qisadiisi ku soo aroortay qur-aanka isagiiyo labadii saxaabiye ka dagaalkii la odhan jiray tabuuk wacala ahalaaثat aladiina khullifuu xataa idaa daaqat calayhim alardu bima raxubat wadaaqat calayhim anfusuhum wadanuu an laa malja'a min allahi ilaa ileyh marka waa saddexda arrinkooda waa la dibdhigay oo qiso dheer buu leeyahay isaga laftiisu soo wariyo in sha allah waynu kutubta dambe aynoo qorshaysan baynu ku arki doona وعن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم xaجر عalى mعaadin mعaad buu ka joojiyey maalahu وبacahu ibiye fي deynin kaana caleyh deyn lagu lahaa halkaa waxaa laga qaadanaya qaadiga iyo qofka mas-uulka ummadda u ah ayaa u ilaalinaya xuquuqdaas ilan dadki iyagaa isqabsanaya haddii kale ciddan xajriga samaynaysa waa iyo waa qofkii waa maxkamadii weyn iyo dowladdiiba san u samaynaysa an ibn cumar radi allahu canhuma qaal wuxu uhi curidtu waa laysoo bandhigay cala nabiyi sala allahu alay sl nabiga yowma uxudin maalintii uxud wa anaa ibna arbaca cashrata sanatan anigoo afariyo toban jir ah falam yujiznii iima ogolaanin ay an ushaarika fi lqitaal dagaalka aynan ka qayb galo iima ogolaan wa curidtu calayhi waa laisoo bandhigay nabiga caleyh isalaatu wasalaam yowma alkhandaq wa ana ibna anigoo afariyo toban jir ah anigoo shan iyo toban jir ah fa ajaazanii wuu ii ogolaaday markaa mutafaq caleyh wfي riwaayat اbayhaqiyi falam yujiznii iima ogolaanin dagaalkaa inaan ka qayb galo oo walam yaranii imana arkin balagtu inaan qaan gaadhay waصaxaxaha riwaayaddan waxaa saxiixiyey ibnu khuseyma ayaa saas oo kale saxiix ku sheegay an cadiy quraiyi radi allahu canhu qaal wuxu uhi curidnaa waa naloo soo bandhigay cala nabiyi sala allah ala sl nabiga yowma qurayda maalintii bani qurayda qaswatu bani qurayda fa kaana wuxuu ahaa man anbata qofka timaha guntiqabadka soo saaray qutila mid la dilayo waman lam yunbit qofka aan iska soo bixinna khulliya waa loo banaynaya sabiilho wadariisoo lama dilaynin fa kuntu waxaan ahaa haddaan caiyo ahay niman cid baan ahaa lam yunbit aan qaangaarin oon soo saarin fakulliya sabiili waa laysii daaya rawahu alkhamsa saxi ibn xibban walxaakim sheekhu sidii markaa iflaaskii iyo xajrigu waday ayuu wuxuu keenay laba xadiis oo aada mooddo markaa inaan xidhiir la lahayn markaa daahirka la eega labada xadiis oo arrintii qaangaarhka ka warramaya marka waxay leeyihin culimadu waxaa laga yaabaa inu uga jeedo sheekhu dadka maalkooda laga joojinaya kamid ah qofka aan qaan gaadhi soo maha oo safiiha soo gudagelaya safiih macnaheedu qof waalan maaha markasta waa qof aan dee caqligiisa u dhamaystirayn xoolihiisa maamulo marka qofka aan qaangaadhka ahayn xoolihiisa looma dhiibayo gacawa loo maamulaya sida ilaahay uu agoonkiiba sheegay xataa idaa balaqu nikaax anikaaxuna waa maxay albuluuq xataa idaa balaqu nikaxa fain anastu minhum rushdan fadfacuu ilayhim laba shardi baa loogu dhiibaya agoonka soo may ahayn waa iyo arushd marka halkan buluuqii buu sheegay haddaba wixii lagu qaangaadhayey marna da buu sheekhu soo qaatay marna calaamadda kale ee timaha guntiqabadka inay ka baxaan qofkiya calaamaadka lagu qaangaadha de way badan yahin lakin da-da ayaa ka mid ah culimada qaar ay da aanay ogolaan oo da kaliya aanay ku daynin bishardi timahaasna waa inaanu de qaar iska soo baxay waktigii ka horaana oo tusaale ahaan hadduu qofku matala dawooyin iyo waxyaala qaarkood ku isticmaalaan jirkiisa ha u mariyo waxaa laga yaba in iska soo baxaan oo aanay wax markaa bani aadam uu soo dedejiyo waa inaanay noqon marka hadduu qofkii qaan gaadho xoolihiisi waa loo dhiibaya ku tasarufaya waxaa kaloo laga qaadanaya oo masalada ah. haddii ilmihii yaraa uu dayn badan qaato dee la xidi maayo maalkiisii weligiisa yaa mas-uul looga dhigaya denkii ka bixinaya de laakiin hadduu qaangaad noqdo oo xoolihii loo dhiibo oo xoolihii intuu markaa dee deyn qaatay deynkiisi xoolihiisi ay kala bataan dee xajrin baa lagu sameynaya dadka la xidi karaa amba wax saas amba dee xajrin lagu sameynay kamid yahay isaga laftiisu weyaan oo halkaasu noqonaysa xadiiskan waxaa la khilaafa qaswadii axsaab la odhan jiray oo khandaqna la idhaahdo goormay dhacday marka qolada siiradu qole maxay dhahaan sanadkii afraad qolana sanadkii shanaad marka sanadkii shanaad inay dhacday sanadkii afraad inay dhacday xadiiskan oo kale loo daliishay way qaswatu uxud goormay dhacday asana athalisa min alhijra dagaalkii beder goorma dhacay sana athaniya qitaalkaba sana aluula baa la ogolaaday sanadkii koobaad sanadkii labaadna maxaa dhacay beder sanadkii saddexaadna uxud dee sanadkii uxud afariyo toban jir baan ahaa buuri markaa ima ogola rasuulku sanadkii khandaqna shan iyo toban jir baan haa ogolaaday halkaa maxaa ka soo baxaya axsaab inay tahay sanadkii afraad meene ila markii afariyo sanadkii saddexaad bu afariyo toban jir ahay way lakin wax la isku waafajinaa bay leeyihin afariyo toban jirka waxaa jirta carabtu tirada dhexaynta badan hadday doonaan dhinac bay raacin jireen qofkiioo afar iyo toban iyo lix bilooda ayaa laga yaaba inaan iyo toban jir amba ay dhahdaan markay doonaan afar iyo toban jir marka waxaa la odhan karaa waxaa laga yaabaa inuu iyo toban jirkii wax uga dhinaayeen laakiin dee uu ku dhowaa markan kalena shaniyo toban jirkiina wax dhaafay de oo an sanadkii shanaad markaa ay noqonayso saxaabadu markaasay dee jihaadka u jeclayan ba laga qaadanaya carruurteer inaan dagaalka aanay gelin ba halkaa laga qaadanaya ilaa mooyaane de inuu xariif yahay oo aan laga maarmayn tusaale ahaan ama waxaan uu garanayo haddii imika diyaarada la kiciyaaye de combyuterka ku takhasuso isagu diyaaradda wax ku duqeyn karayo ya yaan loo ogolaaneyn waxaa taa caddaynaya raafic bin khadiij ayuu rasuulku u ogolaado la da ahaa raggan qaarkood waayo kaana raamiyan leebku aad u yaqaanin dabeete nin baa kalaa yidhi anaaba rasuul ku xoog badan waan legdi karaa ninkan aad i ogolaatay isagaba sawdigan ogolaaday bal legdaba bu rasulku ku markaa dabeete waa legday bu yihi oo labadiidiba de na ogolaaday bu anigiina markaasaasi dee u jeclaayeenoo dee qoladan isqarxinaysa laftigooda dhalinyarta yaree wax laga buuxiyey la yidhi dabeetana ilaac hala yaab laftigooda laakiin de makani meel wanaagsan bay ahayd arrintooda halkan bani qurayda kollay waqtigii baa iga gaadhee bani quraydana reer bani qurayda waa tii gacanta lagu soo dhigay sila axzaab soo may ahayn markii ay ka baxeen dabeetana rasuulka ala sala slaam sacad bin mucaad baa xukumay sacad bin mucaad wuxuu ku xukumay in wixii raggana la laayo dumarkii carurtana la qafaasho markii raggii yaryara haddaba ragga seeba qaangaarhka maxaa lagu kala saaraya dee maalinta inaanad qaangaarin baa wanaagsaneyd wey <laughs> ninka aan qaangaarinna waa sii deynay caruur baa laga dhigayy ka kalena waa la dilay ragga la dilayo raacinay marka xageeba haddaba laga eegaya calaamada timahaasi guntiqabad ka soo baxaya ayaa laga eegayay dabeetaanu qoladaa kamaan mid ahay buo isagu uu nasiib wanaagsanaayo waa kan saxaabi dib u noqday ninkani ya imika xadiiskii soo warinayay isagoo qoladii kale yahuuda ah kasoo jeeday badankoodii la laayay an camr bn shacayb an abihi an jadihi ana rasuul lahi sal l sl u laa yajuusu ma banaan imraatin haweeney caiyatu deeq iyo inay waxbixiso ilaa biidni zawjiha ninkeedu in ogolaado mooya wa fii lafdin laa yajuusu ma banaan limraatin haweeney amrun arin uguma banaan ugama banaana fii maaliha maalkeeda inay bixiso inay meel kale ku samayso idaa malaka markuu mulkiyo zawjiha ninkeedu cismo tahaa mas-uuliyaddeeda marka iyadu iska madax banaanayd iyadoo maalla uu isagu guursado maalkeeda isaga waa idan qaadanaysaa tasaruf kuma laha rawahu axmed wa asxaabu sunan ila tirmidi asxab alxaakim marka cidda laga xajinaya dumarka ayaa kamid a ah maalkii ayaa xadiiska dee laga qaadanaya in sha allahu bermen halkaa kasii wadiya halkaa inoogu jiro wallah aclam asalamu calaykum